ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisifiyey gelingelin ka dar garya gaaris hirtiyey gelingelin ka daran quracn dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale kuna wanaagsan waa habeen axad ah taarikhdu waxay ku beegan tahay tobanka bisha sagaalaad labaatan saddex qodobada barnaamijkeenna caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona afartii fadex ah juulay hadda ka hor gubeed ujeedadooda waxaa waaye in waxay rabaan dhulkaan dhul rawd oo cariiri ah, oo muxuu ahaa aada u baaxad weyn waa meelaha ay rabaan baligood inay ku noolaadaan al-shabaab oo la sheegay inay gubeen tuulooyin ay deganaayeen dad shacab ah xildhibaan dahir amijiisa oo ka mid a ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka warramaya dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka deegaanka qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona shaqada ugu badan waxay tahay annaga furintoo kalean joognaa qalbigeennaa jira xagga laakiin annaga guud ahaan gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka wuxuu ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah in maaragtay loo istaago haweenka gobolka banaadir oo dhankooda bilaabay abaabul iyo sidoo kaleetaba kacdoon ay kaga hortagayaan al-shabaab sidoo kalena ay ku dhiirigelinayaan ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanka kaasi oo ka socda gobolada dalka soomaaliya qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kaletaba taliyaha guutada afartoanka oktoobar oo ka hadlay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose waxayna sheegeen dagaalkaasi jabkii ugu badnaa ay al-shabaab ku gaarsiiyeen qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya shir ayaa uga furmay magaalada nairobi caasimadda dalka kenya kaasi oo intiisa badan lagu gorfeenayo doorashada koonfur galbeed iyo sidii loo abaabulilahaa dagaalka dhanaa al-shabaab xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan dhulkaan fahnay sugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo xog warays qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo ku sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waxaynu ku bilowno barnaamijkeenan xog wareysi al-shabaab ayaa la sheegay in ay gubeen tuulooyin badan oo ay deganaayeen dad shacab ah kaasi oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose al-shabaab ayaa maalmihii u dambeeyey waxaay sidoo kale barakicinayeen dadka deegaanka sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya xildhibaan daar amin jiisa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa arrimahaas idaacadda kulmiya uga waramay wuxuuna u warramay oryaheen axmed siciid axmed darxadu waa cadow tuulooyin badan ayay nimankaas gubeen todoba tuulo ayay gubeen todoba tuulo aad bay anaga hadda meesha aan joogno ugu fog yihiin oo ah, bartamaha dhulka ay shabaabka xukumaan waay waa gartay daabaana kamid a guudweyne meeliraabaa kamid a lixdan kilomitr ay noo jiraan meesha hadda aan joogno Eh, midaa hal xabo oo oo tuulaha ayaa anaga noo dhow iina shalay dagaalkii ka bilaabmay markii ay gudaayeen ciidanaa ku baxay dagaalkii shalay bilaawday xalay maqrabka markii la dukunaayo uu soo gabagaboobay eh, waxaana bilaabnay duqeyn diyaaradeed ayaa bilaabatay oo dawladaha aan saaxiibada nahay diyaaradahooda ayaa garab na siiyo oo duqeeyey marka alxamdulilah ana fiican hadda tuulooyinka mxu la waxyeeleeyey kuwii anaga hadda ama isdhihi waa gaari karsiin waan gaarnay tuulada la yiraahdo muxuu ahay baraf oo gareereg dhinaca qoraxdu dhac kaagta haddii aa dhulkaas dad jiro ayaan hadda joognaa ciidanka inaana joogo shalay oo dhan baan ku dagaalamayna laakiin markii dambe ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo fuday in aan ka qabsano xali fiidkini meel aniga laba kilometer noo noo jirta oo iska urursanayeen waxaa garaacay ciidamo ciidamada cirka ee dawlaha andariskana ayaa garaacay baktigoodana hadda lagu maqan iyo iyo waxyeeladii kasoo gaaray in soo arko insha allah mana naga fogoba waa meel ada laba kilomitr Eh, waa eh, xildhibaane xildhibaane marka maxay tahay sababta ay shabaabku tuulooyinkaas oo dad shacaba ay degan yihiin ay u gubayaan maxay tahay sababtu ma la ogaada eh, hadda uguma horeyso horena waa u gubeen afartii saddex suula hadda ka hor gubeen ujeedadoodu waxaa waaye in waxay rabaan dhulkaan dhul rawd oo cariiri ah oo muxuu ahay aada u baaxad weyn waa meelaha ay rabaan kaligood inay ku noolaadaan oo xogtooda aan la ogaani oo way ajaamiidkii meeshaay u joogaan ilaa jubooyinka ilaa iyo bariga hadda laga dagaalamayo meesha isku xerto waay guryahan oo dhan ba waxaan hor fadhinay wadooyin waaweyn oo amerikaan oo jallaqsi si ay sii socdaan shawku marsin oo jallaqsi galaayo meeshaas ay ugu gudbi karaan ama ay xawaadley soo aadayo beled amiir madaxiisa soo maraayo juhur meeshaas kasoo galaya aqlimow iyo xawaaley dhukaas soo aadayo wadooyinkaasaan jarnay marka culays ay masaaraayiin iyo iyo xumayn annaga muxuu aynu xumaynay ka ahaado iyo de dhulkaas ay rabaan inay iyaga maarag ay kaligood ku noolaadaan xogtooda noolasoo sheega waxaasay diiday marka adiga in muddo aba ku sugneed shabeellada hoose ka waran howlgalada a halkaa ka wadaan xagee wax marsiinaysaan anaga bishii labalaad iyo dhagso hayso howlgal fiicanaa wadnaa anaga hadda wada xer iyo inayna gurmud u dirin dhulkaas ilaa dheer ilaa halkaas oo ciidankeena ay ka dagaalamayeen ayaa noogu weyn waxaan sugaynay fayska labaadaan usan diyaarinaynay markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo xero fayska labaad fayska saddexaad oo furmaayeen koonfur ee eh, muxuu ahay galbeedka hiirshabeelle ilaa koonfur galbeed dhulka isku furnaa afayska saddexaad in loo furo lala rabay marka tanaan oo hadda xoogaa yar naga daaday anagu ujeedadayn waxay ahayd inaan diyaar diyaargaroow eh, berbeertii aan sii samayno o aan sii diyaargarowno oo aan u diyaargarowno muxuu ahay fayska saddexaad eh, aanun anagoo iska fadhina noola kor imaaday iyo markii aan meesha tagnay waxaa noo soo baxday in ay gurmud fara badan jubooyinka keenayiin meelaha jilid iyo leeyahay haddii ay kusoo tababareen ay rabaan inay gudbiyaan oo gurmud ahaan ugu tagaan qoladaas godoonsan doonsan oo hadda ciidankeena ay cirhaysanayiin marka insha allah adigu waa si celinaynaa inkastoo muxuu ahay nimanka tabar dhaaxa laheen haddana waan siiga intii dowladdeena ay ka imaanayso dhulkan weynka badan loo baaxada loo igsabel galbeedkeeda ilaa iyo koonfur galbeed u dhexayso laga xuraynayo intaas wadada eh, waxay iga kamiin ay dhigi jireen aan u dhigaynaa dhowr mara kamiin u dhignay ku soo dhaceen oo ku baabi'inay marka insha allah waa waan dadaalaynaa adeer xildhibaan daaramin jeyse oo ka mid a ah golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayuu ahaa gebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo loogu sixiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran-al-shabaab ayaa saakay weerar culus waxay ku qaadeen degmada owdhigle gobolka shabeellaha hoose dagaalkaas ayaa la sheegay inuu dhaliyay khasaare kala duwan ciidanka dowladda ayaa markii dambe la sheegay inay iska cabiyeen dagaalkaasi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed cabduqaadir ayaa ka waramay dagaalkaasi iyo sida uu dhacay siaan ognahay saakayto nimankii nabaddiidka ahaa ayaa waxay isku dayeen in ay weerar ku soo qaadaan degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose ayagoo carqaladeen iyo weerarkii ay soo qaadeenna aanan ku guulaysanin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna ay cashar loobaana u dhigeen halkaasoo aysan mar dambe aysan ku soo degdegi doonin hadduu ilaahay admo uh, siaan ognahay waxaa meesha ka dhacday oo aan xaqiijinaynaa in ilaayo tiro boqol ku dhowaad ah oo ciidamadii ama nabadiidka dhallinyaradii ay soo qaldeen oo ay meesha ku soo halligeen ay ku dhinteen meeshaasi saan ognahay carruurtaasi waa carruur soomaaliyeed waa dhallinyaro soomaaliyeed maanta ay ka tageen aabbe iyo hooyo soo korsaday in dhibaato ku soo maray in ayagiina ay intay tababar iyo afduub intay ku soo wateen kadibna ay ka beddeleen fikrad qaldan intay ka buuxsheen ay ku soo halligeen dagaalkaasi iyo siday dhibaato ugu geysan lahaayeen dalkooda dadkooda iyo diintooda intaba halaag weyn ayaa saakay ka raacay dhibaato weyn ayaa ku dhacday in jab weyn ayaa ka raacday oo aysan marnaba ka soo kabsan doonin ilaa haddeertaan wakhtigan la joogo firxadkooda iyo dhaawacyadii ay qaateen iyo meedadkii ay qaateen ayaa lagu daba socdaa laguna daba joogaa waxaanna ballan qaadaynaa maamulka heer gobol haddaan naha annaga inaan arrintaasi gacanta ugu weyn aan ka geysan doono aan garab istaagi doonno ciidamo deegaankaana ay diyaar yihiin in ay ka qayb qaataan difaacidda iyo xoraynta la xoraynayo nabaddiidkan laga xoreynayo dalkeena waxaan ballan qaadaynaa inaan noqon doonno dadka ugu horreeya ee difaacaasi qayb ka noqda in maanta nabadiidka weerarada ay soo qaadayaan ay ka soo qaadayaan deegaanada kala duwan ee gobolka shabeelada hoose kuna soo qaadayaan deegaano kala duwan ee gobolka ka mida ah. waxaan ballan qaadayna inaan meesha ay ka soo qaadaan weerarka aan ugu tagi doonno aysan noqon doonin in lagu sugo degmooyinka iyo maxalla xarumaha dawladda ee maanta ay weerar ku soo qaadayaan taas ayaan hawshaasi ayaan ku dhawaaqaynaa ciidamada deegaanka iyo dadka shacabka deegaankana waxaan leenahay caruurtiina si kastaba waa la layn lahaa maanta nimanka nabadiidka ama hogaamiyaashooda ah kuma ay dhiiran karaan in caruurtooda iyo kuway ayaga dhaleen ay ku soo diraan dagaalada dagaalada way dibay uga dhigayaan waxbarasho ayay u dhigtaan iskuulaad ayay u dhigtaan waxay ugu nool yihiin deegaano amniya oo nabada ay ugu nool yihiin carruurtooda laakiin caruurta ay dhibaatada iyo dabka xaabada uga dhigayaan waa caruurta soomaaliyeed waa dhallinyarada soomaaliyeed waalidiintooda si xooga inta looga soo wado tababar loo furo oo lagu dhalin rogayo oo la doonayo in fikradaha wanaagsan oo dhan laga saaro laguna soo shubo cajir janjal ah isqarxin dhibaatayn dadkii haligid muslimiintii dadkii ahaa iyo muslimka ahaa laga dhigayo inay gaalo ahaayeen laga dhigayo looga dhaadhicinayo kadibna ayagoo aan aad moodid sidii gantaal ridmaya oo kale carruurtii yaryareed ay ku soo galayso maanta dhibaatada waxaa meesha ku dhintay waa carruur soomaaliyeed aabba soomaaliyeed iyo hooyo soomaaliyeed ka dhinteen sidoo kale waxay dhibaatada u geysan rabeenna waa carruur soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed shacab soomaaliyeed ayay ahaayeen marka labada dhinacba annagaa khasaaro qabna laakiinse in allaale inta fikradooda laga soo la soo bedelay oo afkaartaas khaldan laga soo dhaadhiciyey oo khawaarijta fikrakooda qaateen annaga mar walba waa cadowgeena waana la dagaalami doonaa ciidamada xoogga dalkana hambalyaan leenahay insha allah waxaan rajaynaynaa goor dhow howlgalka bilaaban doona gobolka shabeellada hoose waaba uu bilaawdaan leenahay diyaaraan u nahay inaan howlgalkaasi safka hore aan ka noqonno reer gobolka shabeelada hoosena waxaan ugu baaqayaa caruurtiina difaacda hantidiina difaacda diintiina difaacda dalkiinana difaacda una kaca inaad iska celisaan khawaarijtaasi dhibaatada ku haysa naftiina iyo maalkiina iyo diintiina iyo dalkiinaba aad iyo aadaa u mahadsantiin gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayuu kaasi sidoo kaleeta taliyaha guutada afariyo tobanka oktoobar la dhexe nuur maxamed ayaa waxa uu isna faahfaahin ka bixiyay dagaalkaas isagoona sheegin al-shabaab halkaas ay jab badan ku gaarsiiyeen sida tilmaamay waxaan ku sugannahay maanta sidaad arkaysiin eh, deegaanka ou dheegle oo ay ka howlgalayeen guutada oktoobar iyo guutada aad ee gorgor labadeeda urur ee ururka labaad ee gorgor iyo ururka aad ee guutada oktoobar waxaan maanta halkan u taagana rabnaa inaan idin sharaxno idin caddayno waxaa laga yaabaa khawaarijtu waxyaaba qaldan inay baraha bulshada ku sheegeen marka waxaan rabnaa inay waxay sheegaayeen ama dadka u adeega cadowga ama kaalmeeya ee baraha bulshada wax ku qora waxay sheegayaan inaysan waxba ka jirin kaliyaan rabnaa inaan halkan ka caddayno sida arkaysiinba meeshaan waxaa joogo ilmo yaryar oo la soo qalday oo khawaarijtu ay soo qaladay nimankii waaweynaa soo qaldana laga yaaba inay geedaho inta qolal dhiseen ay mukeef kashteen waxaan rabnaa marka inaan inii caddayno xoogga dalka soomaaliyeed oo u dheegle inuu guul weligii horena uga soo hooyeen haddana ay uga soo hooyeen sidaad arkayna meeshaana ka arkaysaa meeshaan waxaa jooga tiyaalla baktiga khawaarijta oo tiradooda markay u yaraato aan arkaysinse arkaysiinba kuntumiyo qof ay meeshaan taallo sidoo kale meel shan kilomitir noo jirto oo diyaaradaha beerakdaar ay ku duqeen waxaa yaala lixdan qof oo iyagana bakhtigooda inta ka daba tagna aan ka soo hadli doonno iyadan haddii ilaaha idmo waxaan rabnaa marka ummadda soomaaliya inaan u caddayno ou dheegle inuusan shabaab imaan waa soo weerariyey weligiisouna xero weerari jira laakiin inuusan qabsan nimankan aad arkaysiin madaxaad xabad uga taal qaarna diyaaraduhu duqeen calooshooda qaarna isqarxiyeen sida idin muuqat waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inay ku qanacdo qalbigu u dego ay ogaadaan geesiyaasha qarankoodu sooma jeestayaal inay yihiin waan dhimanaynaa waan dhimanaynaa maahane qaranku meeluu nugu ogay kama laabanayno halkii dhinacayga waxaa taagan taliyaha guutada todoobtobanaad gorgor isagoo dhaawaca oo weliba saddex boqoliyo konton kilomitir xagka ku soo dhaawacma haddana saaka gurmata ugu horreeyo yimidoo xerado ka mid macnaheedu waxay micno la tahay inaan qaranka inaan u dhimanno ushihin aan diyaar u naha waxaan madaxda qaranka madaxweynuhu ugu sarreeyo oo taliyaha xoogga ku xigo iyo madaxda kale ee qaranka inay ku niyad samaadaan ciidankooda meel ay ku ogaayinaysan inayna kasoo jabin inay sidaanoo kale u soo jiidaan baktigooda maane inaysan kasoo jabin intaasina ogaatinaan rabnaa waana mahadsantihiin ciidamada qarankana sida afar iyo iyo guutada todobaiyo tobanaad iyo guud ahaan gorgor waa u mahad celinaynaa waa mahadsantihiin waad guulaysateen cadowga soomaaliyeed hadjabocadowga soomaaliyeed ha jabo ha dhaco kale ha u baktiyo waa soo jiidaynaa maahane cadcadaan u kale jarjaraynaa madaxda qarankana gurmadkeenna siisay ay ugu horrayso raggii calooshaas ka soo saaray waa uga mahad celinaynaa waa mahadsantiin meeshaan waxaa ka muuqdo hub hubka nuucyadiisa kala duwan ak bekaim r b g oo aan ka soo furan cadowga kuwa kalena stooraday ku jiraan intaan waxaan idiin soo keennay in inaaynu tusino mayd iyo hub inay khawaarijtu ay meesha uga carareen warkii intii badnay taliyaha guutada yidhi anugu waxaan leeyahay shabaab inay manaxayaan yihiin oo daddee meel ugu xaraysan oo qaarba mar soo dirahayaan ay yihiin waa markii saddexaad waxay ku jabhayaan u dhegli mar kastana sidaana koleeto looga duubahay tv looga furanayo hub loogu baabi'inahay marka ma quusanayaanoo haddana waa soo diri doonaan markay soo direenna waa sugaynaa intay soo dirin innagaaba ka hortageyna waa guulaysanay soomaaliya guul ha israacdo taliyaha guutada afariy tobanka oktoobar gaashaan la dhexe nuur maxamed ayuu ahaa guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan kumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran barnaamijka xog wareysa ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya haweenka soomaaliyeed ayaa bilaabay inay qeyb weyni ka qaataan gargaarkii iyo sidoo garbistaaga ciidanka dagaalka kula jira al-shabaab gaar ahaan kuwa ku sugan furmaha gobolka banaadir ayaa laga wadaa baabulkii ugu dambeeyey sidoo kaleeto haweenka ayaana diyaarinaya waxyaabaha markaas ciidanka ay isticmaali lahaayeen gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa arrimahaasi iga warbixisay waa mahadsantahay rufeedii kulmiyo dhammaan eh, bahda iyo saaxiibada iyo madaxdaba waa idin salaamaya dhammaan shaqaalaha wariyaasha ee ka hawlgala magaalada muqdishiyo kuwa dunida daafiyaga ka qaybgalaba runtii waxaan ku faraxsanahay su-aal muhiima ah ay weydiisay annaga haddaan nahay haweenka soomaaliyeed gaar ahaan maamulka gobolkan banaadir waxaa naga go-an inaan maaragtay ciidamadaas aan taageerno abaabulaa socdo hawlgalaa socdo guud ahaan dalka wuxuu ku jiraa dagaal waxaan ku dhawaaqay dagaalkaas muddo sanad hadda laga joogo madaxweynaha dowlada federaalka ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dawlad goboleedyada guud ahaan waxaa laysla qaatay oo dadku ay ka midaysan yihiin xasuuqii baanaa markay gawaarida gudeen markay nabadoonada dileen markay waxgaradkii naga laayeen waxaa dadka karay runtii soona wada gaaray guri walbaba dhibaatada iyo oorinta iyo baroorta gawaariidtaay u geysanayeen jilalka bareerada ah oo habeen lahayn on maalin lahayn ayaa dadki waxay eh, runtii ay soo dhaweeyeen go-aankii madaxweynaha waxaa bilowda kacdoon ka dhana qawaadiidta waxaa soo baxday in la iska celin karo waxaa soo baxday in lagu dhiiran karo waxaa soo baxday qofku mar walba hadii adigoo wadada maraayo ama gurigaa ka baxay ama masaajidka lagugu dilaayo inay tahay waajib marka diiniyan iyo eh, waxay dadku heleen moraly dadku adana dhiirigelintii go-aankii madaxweynaha waxaa xigay in madaxweynehi oo dhammaan culamadii isku timid eh, maaragtay laga fadwooday culamaadudiinku yimaadeen eh, shirarkii la qabanayay bulshada loo soo bandhigayay iyo eh, garanwaaga guryihiina kasoo saara in bulshadii muqdisho dhan ay isugu timaado isbartiibada go-aankii madaxweynahana lagu taageero kadibna maaragtay shumacaas la shiday ee madaxweynuhu dadka ku daaray inay noqotay mid maaragtay raacraac dadku ay usoo dhaweynayaan dalii dibadna waxaan u taaganahay baan nahay guud ahaan dadka soomaalida ee dhibaatada ay ku hayeen khawaariijtu caalamka dhan ayaa aragtida khawaariijta ka midaysan in la laayo in layska celiyo marka mar haday ay dileen cumar bin khadaab oo ay dileen waktigii saxaabada cismaan bin cafaan oo ahaa cashara mubaasharaadka ka midka ahaa waa kuwii dilay marka annaga noo daaya waa inaan marka iska celin marka dadkan diintii culummadaa noo sheegtay dagaalka qoriga waxaa noo qaaday ciidamadii taladii siyaasadii madaxda qaranka hayso annagana abaabulkii iyo garab istaagii iyo dhiirigelintii ayaan diyaar la nahay haweenka marka waxaa ka go-an in lala dagaalamo khawaariijta way shaqada ugu badan aada haysaan haween haweenkiinu maxay tahay shaqada ugu badan waxay tahay annaga furintoo kalean joognaa qalbigeenaa jira xagga laakiin annaga guud ahaan gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka wuxuu ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah in maaragtay loo istaago dhammaan guddoomiyaasha madaxda guddoonka sare maamulka gobolka banaadir haween male dhalinyaro male cid maantay ka maqan iyo bulshada ku dhaqan caasimada haduu yahay xildhibaan hadday tahay wasiir qof walba oo muwaadina oo ku dhaqan gobolkan banaadir ee haysta nabadda waxaanu indhaha ku wada haynaa maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda ee dowladda federaalka idhahdee uu joogo ma macaw maxaa suwaagu ugu baryaayo dootiyi uu xiran yahay waxaa jira marka iclaam ah cadowgaas inaan iska celino annaga marka waxaan hadda samaynaynaa saaka aroortii oo kale salaada subax markii la dukado dabkaa la shidaayaa biskitkaa la qasaayaa mid waa xirxiraysaa mid waa tolaysaa mid waa diyaarinaysaa waxaasan ku jirnaa marka waxaanu nahay warshad camal aan u shaqaynaynaa walow aanan haysanin warshadihii yaryaraa oo wax lagu soo saarayo laakiin warshada ugu qiimaha badan waa qalbigaada iyo gacmahaaga iyo maskaxdaada oo runtii u shaqaynayo sida wiilkaas aan u gaadhsiin lahayn xabadda ridaayo sahayda qalalan waxaan rajaynaynaa inaan guulaysano waxaanan ka midaysanahay dhammaan toddoba iyo tobanka degmo iyo saddexda deegaan labaatankaas degmo heegan ay ku jiraan shacabka ayaa waxay soo ururinayaan wa walba midaa biyaa keenaaya midaa biskud wada midaa wada waxaasoo dhan marka la keeno waxaa jirta bar waxa l maaragtay laga soo daabulaayo halkan aan joognana waa meesha wax kasta laga bedelo oo aan u bedelayno waxay ay cuni lahaayeen ayadoo diyaarsan askarigana gacantiisa lagu hubsan lahaa halkaas eh, maamulka gobolka banaadir waxa aan diyaarino wasaaradda gaashaandhiga ayaa maaragtay aan ku wareejinaa ayagaa ciidamada gaarsiiyo wax ka farxad badan male askari jiida jooga oo xabadda ridaayo oo cadowga maaragta la dagaalamayo inuu inta kusoo waco yidhaahdo maamul jawaar maamulka gobolka banaadir waa u mahad celinayna waana soo gaareen aan agabkiini meeshaan markaa waa aragtay wasiir qabiilka imaanayso gabdhii xildhibaanada imaanayo waxaa imaanaya agaasimiye arrimaha bulshada xafiiska prime ministerka laguma kala maqno qof walba u imaanaya gabdhihii qurba joogtaa imaanayaan waaga markuu beriyo la taliyaashii guddoomiyaha gobolka cid walba oo gabar kasta oo soomaaliyeed oo damiir leh ayaa imaanayso guud ahaan haweenka gobolka banaadirna hadday joogto degmo iyo hadday joogto gobol waxaan ku jirnaa heegan waxaana u diyaar garaysanahay inaan cadawga wiilasha la dagaalamayo oo aanan gaarin oo iyada ubadkeeda kama hartee sidaan wax u gaarsiin layn diyaaruna awood ma u leedihi inaad tagtaan furimaha oo ad dagaalka qayb ka qaadataan haweenkiina awood waa ulen sotaan tagnay madasaajid cali gudi maalintii la qabanayo waa nagii tagnay watay gabdhaha nooga dhaawacmeen waa gabdhaha dibadda loo diray xawaad leeyaan tagnay ilaahay unaxariistee markuu maaragtay shirtaqay joogay oo dagaalku ku qabsaday iyagoo go'doona weli ma jiro wiil soomaaliyeed saddex habeen afar habeen dusku dhabarkiisa uu ku qaaday jiidkeeda lama helayo laakiin gabdhaha soomaaliyeed guddoonka maaragtay guddoomiye ku-xigeenka aqalka golaha shacabka waa aragteen gudoomiye sacdiye wasiir khadiijo iyo waataan tagnay buliburtaan tagnay ilaa masaajid algaduudan tagnay intaasaan cadalo soo joognay maalin walbaan abaabulaynaa meel walbaan geynaynaa hadeer taana inta aan ku dubno galmudug ay maraysaa maalin dhaweyto halkan biscutkii agabkaan ku samaynay ayaa loo qaaday leebka walaweyn yaaqbari weyna meel ka cadaysaan u dhiibnay annaga ciidda soomaaliyeed waa isuuka imid meel walba iyo goob walbana awoodaan u leenahay inaan tagno codkeenaa gaaraaya gacanteennaa gaaraysa hooya hooya istaag hooya kac hooya aseexan hooya waxbaro halkaan ka dhaynay ayaan maantana waxaan leenahay hooya waan idinku huridnaa hooya hore u soco hooya guulayso hooya cadowga naga celi gabar kasta oo soomaaliyeed waxay ku faani kartaa aan ku caragoonaa oo aan saaka waaga markuu beriyo dukaanada iyo guryaha saddexda milyana marka la ballaqaayo abniyo abniga asal u ah wiilasha soomaaliyeed kan gudaha jooga meel walba oo cadowga naga celinayo ciidamadeena qalabka sida dhammaantood ayaan maaragta ku jiifanaa abnigooda ilaah weynaa ka sokow iyaga cadowga naga celiya taasaana nagu qasbayso oo aan leenahay hooyada kale ee kuwa qaldan dhashana waxaan leenahay hooye baro ubadkaaga hooye la saaxiib ilmahaaga tacadiyada kufsiga dilalka baroorta kuwa noo geysanaya khawaariigtay ahaayeen maanta waxay marayaan jannaday dadka ugu yeeraayeen inay ayagu cararaayaan inay ayaga gabanayaan inay ayaga meel ay galaan layihiin inay qoryihii ay hadda isku dayayaan inay hubka isugu dhiibaan qabaailada oo ay dhahaan ree rebel iska celiya ree rebel idin qabsanaayo marka waxaasoo dhan ay maaragta samaynayaan khawaariigtana waa ka guulaysanaynaa annaga maamulka gobolka banaadir baanahay guud ahaan haween iyo wiil iyo dhaqan midna ma kalaneyne qof kasta oo caasimada ku dhaqan waxaa waajib ku ah sidaan kal hore cadowga isaga dulqaadnay labada kun koo iyo tobanka iyo tobanka dagaalamaynay qawaarida xamara uga xoraysanay ayaan rabnaa in gobolada soomaaliyeedna looga xoreeyo gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayay taasi ahayd

waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryaadhaha kale maanay meelo badan oo shabaab lagu galayaan beriga arkay alla maxaa ku dhacay nimanka maxaa ku dhacay alla maxaa ku dhacay war cabdulla waxaa kaloo hore loo yidhi waa yeelnimaadu way fiican tahay waaya araggeede doqon baa wakhtiga jooga iyo allaylehe waa la gubay shabaabkee waa la galay godkoodii ayagiiyo gantaalkuna isma way doonaan isma waayi doonaan warkalamaanay war ma haysiine dhammaan dhulka soomaaliya shabaab awdheegloo kale allah uga dhigo sababtoo ah hadda ka hor beri waxaan ogaa boqol iyo ka badan looga dilay ta soo weerareen maantana sidii oo kale maydkoodaa daadsan baa layidhi hadda maxaa i keenaa ka raacday war axmedow kuwaa garabkooda ilah ka baxaya waxaan dhihi lahaa al-shabaabku soo duulay ee damac u afeeyey ee nabada diiday in badan dhiigga daadinayey daayeerka hilibkooda cunay waa ku diirsaday aryaadhaha horaa waxaa loo yidhi daanyeerkii nin daabaana weyn kadaaqa beerta waa daabal daanyeerkii nin daabaana weyn kadaaqa beerta waa daabal war kalamaana war ma haysaana duqayntiiyo dagaalka lagu haayo miday ku caroodeen ma aqaane dadkii wallaweynaya aqbadhi weyne iyo dhulkaa deganaana labalaba isku waraysanayaanoo nimankani maxay nagu maageen bay leeyihiin sababtoa dad masaakiinoo waxay ku amraan fuliyey ahaayeen dagaalna lama aanay gelinoo sida beelaha kale weli maanay kicin ayagoo warmooga warmoogahayaana guryahoodii dab lagu qabtay weliba mudda been lagu maaweelinayo qabaa'il ka mida kuwa deegaanka ay dhahayeen ansaar baa tihiin waxayna ku war heleen iyagoo tuulooyinkoodii dab la qabadsiiyey marka calaa kulli xaal qof kastoo tugsada darxumaa u dambayn dadkii berkaasaa andudey aniina ka darsamey wal oodorongaa la sheegay deroo widaayow wal isdaari yadheegi jari war waxaa maqli jiray ninkii ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war wax kalood ka tagtay dhulkasow anagu melihin cirkasow anagu melihin war guryihiiba garab ku qabanayaan baa laydin yidhi dad falan baa tihiine warnamiyo hadda ka hor tuuladad beerale ee degana beeroon foofen lanko jenlan haafada lanka tabi madaasa may suubiyey mundul mundul wiin gobore aman dheer dumi ya dabka gobadi owlaad hegoradaasan idoo roogen iyoon haka hoomen madaasa onogii meelaha roogsoobantay gobado dabka kiride kii dabka kiridi meekii kale rooro buryaatan dabka kiride kii dabka kiridina behay hatan urduwdo nagadeetan koo kale gobada dabka kiride madaasa dadkii beero kamoganaayen uunkii ubardiis kor ha ka arageen owlaadagayloodiyona hadheegena ha rooren bilaanha gordaasan aayo uurnugulaa booraaska lagumeen madaasa usin heggantirogsay ulukutaagsidimeerey waryahtanti wuuwuu iingalatin walaagi dhib'ean meelunka mari mooshiidin kii roorogobashi koofade kia dabka kiridigadisa koofade kankala dhilingeliyaa koofade waryaantahta wiigwiig iingalatin tuursamaale untiisan kooytan ari <laughs> wailka mari mooshiidinaysan mungubowga warmadayo taasoo kale hadda ka hor dhacdo nin qori isagaba wato waalan ayaa aqalla soo dhex maray markaasaa ninkuu yidhi war ninkaan amau aqallada naga gubaa dabeetana inta kula jireeyo rurwaad xasuusista boqolkiiba boqol waa mahadsanta markaasuu aqalladii mid kasta dab suray gurigaaga alla biimiya xaafaddaas ku dhacday aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi shabaab waxay dhaheen how hadday daayuuraad soo diireen daadaanaaqaaday aan deegayn hadday daayuuraad soo diireen daadaanaaqaaday aan deegayn maqli jiray doontii shabaabku waa degtee ka daataa duulkii saaraanow wadaloba waxaa kaloo la yidhi marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin way isla darsaani war waxaan kaloon maqli jiray ku qaadiyo waa sahal dabayishuye ayaandaadku kuula tegin waranin wali kale dheegi jiray allahayow dalmaaqaan allahayow dad ma aqaan eh. qoridaad wadaan ahaaye dow yahay garaarido war mid khawaariijoo weynoo soo cararay wuxuu yidhi eh. haddaan ka daawobo eh. daralee mar kale dib ma noqdeen war kalemaana war ma mahaysaane gobolka mudug magaalada gaalkacyo fadeexe aad u foolxun baa ka dhacday caloolxumo iyo murugana waa ka dhalatay falkaa dadkii sameeyeyna hal mar bay magaaladu wada habaartay hooyada intii maqashana way ka calool xumaatay waana habaartay haye dukaankii faaaskureebahaya diblon furay warmadayo warkaan ha dhex nin dhallinyaraah oo dhakhtara oo wanaag iyo samafal lagu yaqaanay ayaa lagu dilay xaruntiisa caafimaadka gudaheeda ayagooy taagtaagan yihiin qaarna fayl ugu jiraan dadkii uu daaweynayey hadda alla u naxariistee dhaktar sakariya cabdi jaamac dilkiisu waa ciil iyo caloolxumo iyo cudur ha loo baaba'o waana kii dawayn lahaa kuwa dilay war digtoorka ilaahay ha u naxariistee geeridadisha geedkahabowarbawasaakaydii hore markaan toosaan warkaa tiiraanyada la maqlaye doctor sakriye ana qabiil baa loo dilay baa la leeyahay laakiin dan qabiil kama shaqayn jirin dan guud caafimaad buu ka shaqayn jiray hadda ka hor intuu nool qoraal uu soo qoray wuxuu yidhi dadka bulshada indhaa u ah waxgalka iyagoo aan dembi geysan yaan si ciyaar loo dilin hadda ilaahay ma qarinay nimanka dilay siisi kaamira dubto saddex nin oo ahayn ah baa la sheegayaa war labada dowlad goboleeda magaalada gaalkacyo maamula ummadda soomaaliyeed anigoo afko warkooda ku hadlaya waxaan ka codsanaynaa digtor sakariye nimankii dila inaysan baxsan sharcigana la hor keeno sababtoo ah nin dhallinyaraa ah oo lagu tabcay oo wax la soo baro bulshada u shaqeeyu ahaa wax ku qaadan maysaan wacdaaraha adduunkee weydiiya culimada aryaadhaha digtor sakariye iyo dadka lamidkaahoo waxgalkaahu waxaa loo dilay waa ummadda indhaha ha laga rido geerida digtor sakariye ee u dambaysanahae ciil iyo calool xumayba ahe ahayd hadda wax kale anigu ma awoodo waxaan leehay dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii war soomaalida ayadaa isku maqanoo gacanteeda iska goynaysee hadda ka hor afgooya dhakhtaraa qalliin sameeyey intay kalkaalisada u diyaarinaysa qalabkii ayuu bannaanka soo istaagay kadibna cunug shabaab oo ordaya inta yimid oo shan xabadood ku dhuftay bukaankii qalnaayna markuu dhakhtar badbaa badbaadiyo waaye ilaahayaa wax badbaadshay asna waa xijaabtay war waa gacantaada isku dil urbow anigu waxaan quustay kontonkii dhakhtar jaamacadda banaadir markii hal goob lagu wada qarxiyey dirnaxaa ma kugu yaallo innamay damqanaysaaye war kalamaana war ma haysaane waxaa la yidhi somalilan ciidamadii ugu tirada badnaabee gobolka soolkeentaa la yidhi war muusew ciidanka fasax miyuu aqbalay war calaa kulli xaal dagaalaan midka khawaariijta ahayn soomaali uma bannaana wax laga faa'iidayo oon cayr iyo cadaab ahayna ma jirto waar waa kugu dhimay oo kaa dhimay war waxaa laleeyaha deegaamo hoostaga dhuusamareeb waa la duqeeye yaa wax ku noqday war ma diyaaraddii somalilan talle baa soo kacday waaqlo waxaa ictiraaf lagu siiyaa cagtiba dhigi maysid war ciidankii liyuu booliso waabi axmed dahaye waan kala dirayaa deegaanka soomaalida wali dad shacabay kula dagaalamayaan baa la leeyahay markaa muu balanta fuliyo dhibkoodu wuu bataye warbo waabi axmed markuu ka soo jeestay jabhaddii tigreega amxaalal qoortow gashaa la yidhi soomaaliduna waa u dhiman tahay soo maahan war abi axmed markuu ka soo qaybgalaa caleemasaarkii madaxweyne xasan shiikh af soomaaliya ku hadlay wuxuuna yidhi soomaaliya nabadan u rajaynayaa marka maxaad soomaali ugu dilaysiin waaba nin soomaaliye warbawmbadurrawuu ka tanaasulay war wallaweyne webigan mar kastaba nigu fataha maa yaro xaggayga u soo leexisaan war webiga iyo maysa gaalkacyaa kuu dhow haayade gooja caddamana soo tallaabin karaa warba xal anigu waxaan dhegaystay dabageed iyo sanbalooshe labadooduna waa kala darraayeen waa iga yaabiyeen oobow ma eranhe dabageed wax badan baa laydhiintay gaalkii dabageed ahaa aawe maanta aniga iyo sambaloysa iyo dhammaan shacabka hiiraan isku dakana waay shabaabkuna cadow uu yaho ciduu badbaadinayaa ma jirto xitaa xoolihiinna waa u dakanaysan yihinoo ma dhaafayo haddaan dagaalka wadagalla war kale ma yaalle xildhibaan sambaloshona wuxuu yidhi kala hari mayna soo dhaqaaqo qofna yuusan joogin war hooyo cajiiboo dagaalka ku jirta ilaa markii uu bilowday oo la yidhaahda cabdiyo cabdulle waxay tidhi anigii shan wiiloo dhalayaa ku jirna dagaalka tan iyo markuu gobolka hiiraan ka bilowdana waa wadnay haddana waxaan go'aansannay ilaa ceelbur buur inaan soconno marka ilaa hooyadaasoo kale dadku wada noqdaan qawaariij laga adkaan maayo aryadhaha reer hiiraan warka horey u caddeeyeenoo waatay dhaheen waan dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa dumarkiyo raggeennaba ina soo dareersha xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo dhulkaan fahmay dadis aaminaa noo isku usanbaa noo qolay isku abba'aa noo

adigu nacna taageerah

barbaandahnay nacnacaabiinaahu